بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات دبقل أفرتن إيا سيديد إلى آيات دبقل كنتن إيا تضبع سورة الأنعام درسي هو آيات يودن بيسي وحي أهيد وعلى الذين كوي هادو يهودوبي حرمنا وحان كحرام يلي كل, كل ذي ذفر wax ciddi u saaxiiba yani waa wax aan ciddi kala jeexan lahayn sida geel iyo gorayada iyagaa waxay yidhaahdeen israa'iil baa naga xaaraam yeelay allana wuxuu leeyahay cuquubaa looga xaaraam wa min albaqari looda iyo walqanami adhiga xaramna waan ka xaaraam yeelay calayhim dushooda shuxuumahum xaydhooda ilaa maa xamala waxay xambaarsamaya duhuurumaa dhabarkooda loodii iyo adhiga awil xawaayaa ama xiidmuhu xambaareen oo makhtalada bicadmin laf wax ku darsamay marka xaydha xaaraamti waa ta keliyaha iyo ta caloosha weyn ku gaaran weye daalika xaaraam yeeliddaa laga xaaraam yeelay jazaynaahum waan ku abaalmarinay bibakyihim bisababi bakyihim dulmigooda wainaa la saadiquuna run baan sheegayna yuu alla leeyahy iyagu waa beenalayaal nabiga waxaa lagu yidhi fain kadabuuka hadday ku beeniyaan oo xaqa markaad u sheegtay ay ku beeniyaan xaqaad u sheegteen uu ka mid yahay inaan israa'iil laga xaaraam yeelin faqul waxaa tidhaa rabbukum rabbigiin duu raxmatin raxmad axadu saaxiiba wey waasixatin oo ballaadhan raquusanina inkastaba aada dembi lahaataane alla raxmadiisu waa ban-ool walaa yuraddu lama celiyo ba'suhu ciqaabtiisa iyo dhibkiisana can ilqowmi qowmkii almujrimiina sayaquulu waa mustaqbal siintuu nabigaa loo sayaquulu ladiina kuwii waxay ku dhihi doonaan ashrakuu mushrikoobay low shaa allaahu alla hadduu doono maa ashraknaa ma anaan shariig yeelnayn walaa aabaa'unaa aabbayoogayana ma shariig yeelayn walaa xaramnaa ma anaan xaaraamaynin min shay-in waxbaba ma anaan xaaraamaynin ma xaaraamaynen buu leeyahy haddii alla doono allah wuxuu leeyahay waxay ku dhihi doonaan haddii alla doonayo de marnaba mushrikiin maanaa noqonin alla sidan doonaya abayowga iyagii hore iyaguna ma shariig yeeleen waxna maana xaaramayna bay yidhi sayaquulu waxay dhihi doonaan aladiina kuwii ashrakuu mushrikoobay oo mushrikiinta ahaa low sha allaahu alla haduu doono maa ashraknaa ma shariig yeeleen oo alle cibaadada wax kale lama wadaajineen walaa aabaa'unaa abayowga iyagii horena ma shariig yeeleen anagu iyagiin baan raacsannahay walaa xaramnaa ma anaan xaraam yeelneen min shayin waxbaba ma xaaraam yeelneen allah wuxuu leey kadaalika sidaa ay qoladu beenta u sheegeen iyo kadaba aladiina kuwiina u been sheegeen min qablihim ka horreeyey xaqana u beeniyeen hataa daaquu ilaa dhadhamiyeen basanaa dhibka iyaga dhadhamiyeen sida kuwani beenaalayaal u yihiin unbay kuwii horena beenaalayaalu ahaayeenoo ay xaqa u diidanaayeen oo u beeniyeen ilaa ibbaasiga ku dhaco dhibaato ku dhacay marka intii nabiyullaahi muuse ka horreysay dadka waa la rogi jiray ciqaab baa lagu baabi'in jiray kadaalika sida kuwani u been sheegeen oo xaqa u beeniyeen iyo kadaba ladiina kuwii u been sheegeen min qablihim iyaa ka horreeyey xataa daaquu ilaa ay ka dhadhamiyaan ba'sanaa dhibka iyaga dhadhamiyaan markay been sheegeen oo xaqii beeniyeen yaa la halaagay ul waxaad ku tidhaa mushrikiinta hal cindakum agtiina ma yah min haba yaraatee wax cilmiga agtiina ma yahay ood wax ka ogtihiin fa tukhrijuuhu lanaa aada noo soo saartaan oodna tustaan in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan ilaa danna mala uun mooyaane wain antum maa antum idinkuna ma tihidin ilaa takhrusuuna inaad mala awaalaysaan m kharsiga waxaa la iska qiyaasidu wax adiguna iska qiyaasay baa layidhi allah wuxuu leeyahay waxaad u sheegtaa wax cilmi aho waxna aad sheegaysaan ku saabsan oo wax laga garto mabaad haysaan waxay ku socdaani ma aha cilmi ma aha waa mala awaal wey qul waxaad ku tidhaa hal cindakum agtiina ma yahay min cilmin wax cilmi ah haba yaraade agtiina ma yahay oo fatukhrijuuhu lanaa aada noo soo saartaan in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan ila danna mala uun mooyaane malana wax la raaca maaha wain antum maa antum idinku ma jeedin ilaa takrusuuna inaad iska mala'waalaysaan iska qiyaasaysaan mooye aayadda waxaan garanaynaa in dadka lala doodi karo dadka xaqdiidayaasha ah waa lala doodi karaayoo xujaa lasoo hordhigi karaa bal inay in yarna soo waantoomaan qul waxaad tidhaahdaa nabiyullaahi maxamedow falilaahi allay u sugnaatay alxujatu xujo allay u sugnaatay albaaliqatu oo xeel dheer yani xujo waxaa weeye waxa dadka lagu garo idinku xujo ma haysaan xujo alla hayo xujo xeel dheer oo kaamila ah. falow shaaa hadduu alle doonana lahadaakum uu idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin ee waxaa weeye mashiicadiisu hadday ku tacalluqdo idin hanuunin lahaa hasaa laatee xikmad alle ogyahay darteed meelahaasoo kale lama farageliye yaad la hanuuni weydeen shaydaan baa idin dufsaday marka alle xujo kaamiluu leeyahay oo cid walba dusha laga saari oo lasoo hordhigi oo baaliqaho xeel dheer yuu alla leeyahy idinku wax ujood haysaan ma jiro waa iska hadlaysaan wey qul waxaa tidhaa falilaahi alla waxaa u sugnaaday alxujatu xujo albaaliqatu oo xeel dheer kaamila ah oo wax walba cadayn falow shaaa hadduu alle doonana lahadaakum uu idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin qul waxaad ku tidhaa bal qul haddaad aragto waa canaane ogow qur-aanka aqusha ku badan qul waxaa tidhi haluma balla u yeeda keena shuhadaakum markhaatiyaalkiinni waxaan aad sheegaysaan idinka markhaati ah aladiina shuhadadii yashhaduuna ka markhaati kici ana allaha alle xarama inuu xaaraam yeelay haadaa waxaan idinku aad aada xaaraam yeesheen fainshahiduu haday ku markhaati kacaan markhaati keenaan markhaati ku sheeg falaa tashhad macahum ha u qirin waa runtiin hadhihinoo gar ha uga qaadani walaa tattabic haraacin baa nabiga lagu yidhi ahwaaa aladiina kuwii jacaylkooda ama hawadooda kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadaha iyaga beeniyey iyo waladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynin hawadooda haraacin bilaakhirati aakhiro wahum iyaguna yacdiluuna waxay wax kale barbar dhigi birabbihim rabbigood bay wax kale soo barbar dhigi oy la caabudayaan nabiyulaahi maxamed waxaa lagu yidhi bal waxaad ku tidhaa inuu alle waxaan aada sheegaysaan xaaraam yeelay cad markii horena waa kii la wax cilmi mamaad haysaan markii horena waa kii lagu yidhi bal markhaati keenaa la yidhi waxaan inuu alla xaaraam yeelay markhaati keena hadday wax markhaati ku sheega keenaan adigu ha u qirina waa runtiin hadhihin nabigu ma dhahaye yacni waa laga fogeynaya ha u garaabin baa laleeyahy hana raacin siday jecel yihiin hawada waxaa la yidhaha waxa qofku jecel yahay kuwa alla beeniyey oo aayadihii beeniyey hawadooda ha raaci kuwa aakhiro beeniyey hawadooda ha raaci kuwa allahood wax barbar dhigay hawadooda ha raaci qul waxaad ku tidhaa haluma balla kaalay halumadaasi luqada carabta qolada reer xijaaj halumadanba isticmaali hadduu tasne yahay hadduu jamac yahay iyo hadduu muanas yahay hadduu mudakari waa haluma qolada reer bani tamiim damaa'ir bay ku dari halumaa halumuu halumi bay ku darayaan qur qolada reer xijaaj ku yimid midda kale halumadu marna mafcuul bay qaadataa way tacadidaa marna mafcuul ma qaadata wey haluma balkaali hebelow mafcuul mal markaa haluma waxaa keena waa tan oo kale marka qul waxaa tidhaa haluma balla kaalaya oo u yeedha shuhadaaku markhaatiyaalkiinii aladiina shuhadadii yashhaduuna ka markhaati kici ana allaha alle xarama waxaan idinku aada xaaraam yeesheen inuu xaaraam yeelay fain shahiduu haday ka markhaati kacaan oo markhaatiyaal u yeedhaan falaa tashhad ha u qirinoo ha ka markhaati kacin macahum macooda waa runtiin ha dhihin walaa tattabic ha raacin ahwaa aladiina kuwii jacaylkooda hawada wixii la jecel yahay baa layidhaha qof dadka marba waxay doonaan iskaga camalfala walaa tattabic ha raacin ahwaa aladiina kuwii hawadooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey iyo waladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynin wahum iyaguna yacdiluuna barbar dhigay birabbihim rabbigood shay kale barbar dhigay qul waxaa tidhaa nabiyulaahi maxamedow tacaalow kaalaya atlu aan aqriyo maa xarama rabbukum rabbigiin wuxuu xaaraam yeelay calaykum dushiina ka xaaraam yeelay o allaa tushrikuu inaydaan alla la wadaajinin bihi allaa tushu inaydaan la wadaajin bihi alle shay-an shayna fi lcibaada waaxsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan u samafal walaa taqtuluu ha dilina awlaadakum caruurtiina min imlaaqin gaajo ka baqid darteed faqri ka baqid ha u dilina naxnu annagaa narsuqukum idinka idin arsaaqi iyo waiyaahum iyagaba eh walaa taqrabuu ha u dhowaanina alfawaaxisha xumaanta dembiga faaxishka ah maa dahara wixii muuqda oo minhaa faaxishka ka mid ah iyo wamaa badana wixii qarsoon oo qalbigiina dee aad ku haysaan walaa taqtuluu hadilina annafsa naf allatii naftii xarama allaahu ilaahay uu xaaraam yeelay dilkeeda ilaa bilxaqi inaad ku dishaan mooyaane daalikum sidaas cilmigaa faraha badan wasaakum idiin dardaarmay bihi isaga alle lacalakum tacqiluuna si aada u fahamtaan wasiyada cabdullaahi binu cabaas wuxuu leeyahay wasiyada suuradda ancaam dabadeeda ah wasiyada hadii lagu camal falo wax kaa xumaani ma jiro marka meeshan waxaa laidinka xaaraam yeelay baa layidhi qaar aan la xaaraam yeelina la amray baa ku jira marka waxa la amray oo dhan meesha ku jira bilwaalideyn ixsaanan oo kale oo meesha ku jira didkii baa la xaaraam yeelio waxay ka dhigan tahay caaqnimada laidinka xaaraam yeelay bay ka dhigan caaqnimada waalidka u gargaara oo hadal xun ha ku dhihina oo waxay doonaan u sameeya oo waxa weeye dhaqaaleeya yani caaq ha noqonina meeshaa ku jirta waay shirkigana iska ilaaliya waalidiinta u samafala caruurtiina halaynina carabtaa waxaa caadi ahayd inay caruurta laayaan qaar waxay u leyn jireen gabdhaha oo kale gabadhanu ceebba iisoo jiidiyo haddii bilmatal inta la qafaasho addoon laga dhigo ama ay waxun ku kacdo ama muxuu ahaa ay guur weydo ay guumaysi noqoto saasay ku dili jireen ninbaa waxaa jiray saxaabi ahaa had iyo jeer wuu murugaysnaan jiray nabigaa yidhi war had iyo jeer waad murugaysan tahay waa maxay wuxuu yidhi yaa rasuulallah dembi weyn <clears throat> yaan galay wuxuu yidhi gabadh baa ii dhalatay fiican markaasaan damcay inaan gabadhii xabaal nololiyo hooyadeed baa ii ergeysa waan iska daayey gabadhii marka marna hooyadeed hadalkeedii baan eegi marna ceebta gabadha ay gaga soo socotaan ee gabadhii markay weynaatay yaan ishayn kar hooyadeed baa waxaan ku idhi reer baan soo booqana gabadha igu dar dhar quruxsan bay uxidhay way shariftay ceel baan dulgeeyey gabadhii baa fahamtay allah abahay dili allah abahay dili waan ku tuuray marka dhawaaqeedii baa iigu daran buu ilaa waa dultaagna dhawaaqeedii baabao markaasuu nabigu aada ula yahaa marka gabdhaha saasay u dili jireen wiilasheed iyo caruurta kalena waxay u leyn jireen gaajo ka cabsi iyay u leyn jireen iyo faqri bay u layn jireen marka waxa weeye sidaasoo kale wuxuu alla leeyahay annagaa idin arsaaqayna idinka iyo iyagaba annagaa arsaaqayna faaxishada waxaa dembiga foosha xun ku qarsoon iyo ku daahira ha u dhowaanina naf aan alla xalaalaynin dilkeeda ha dilina saddex baa la dili intii nabiga la ogyahay qofka zaaniga muxsinka ah iyo qofkii naf dilay xaqdarre ku dilay iyo qofka murtadka oo ridoobay saddexdaasuu nabigu sheegay waa la layn baa l saddexdaa baa laga sii qul waxaad ku tidhahdaa tacaalow kaalaya atlu aan aqriyo maa xarama rabbukum rabbigiin wuxuu xaaraam yeelay calaykum dushiina aan ku aqriyo allaa tushrikuu waa inaydaan u sharig bihi alle shay shayna fi lcibaada wa bilwaalideyna waaxsinu u bilwaalidayni labada waalid ixsaanan u samafal marka meeshan waa amar marka waxaa ku jirta wixii la xaraam yeelay waxaa weeye cuquuqooda iska ilaaliya cuquuqulwaalidayn walaa taqtuluu hallaynina awlaadakum caruurtiina min imlaaqin faqrika cabsigii dartii ha u laynina naxnu annaga narsuqukum idinka idin arsaaqi iyo wa iyaahum iyagaba walaa taqrabuu ha alfawaaxisha xumaanta foosha xun maa dahara wixii daahiray oo minaa ka mid a ah, oo aada daahiriseen oo de daahirka u samayseen iyo wamaa badana wixii qarsoon ood qalbiga ku haysaan walaa taqtuluuha dilina annafsa naf allatii nafsii xarama allaahu alla uu xaaraam yeelay dilkeeda ilaa bilxaqi inaad ku dishaan mooye oo uu murtad yahay ama zaani muxsina yahay ama isagu wax dilay daalikum sida ah masaaisha faraha badan yuwasaakum alla idin dardaarmay bihi shayga lacalakum tacqiluuna si aad u fahmtaan inagaa laynaga rabaa inaan fahmno walaa taqrabuuha u dhowaanina maalalyatiimi agoonta xoolaheeda ilaa bilatii u dhowaanshihii mooye hiya iyadu axsanu fiicnayd xataa yabluqa ilaa u gaadho ashuddahu xooggiisa uu xoogaysto wax qabsan karo maalka agoonta iska ilaaliya daabasho qiimo leh mooyaane oo wanaagsan waa tijaaraday culimmadu yidhaahdeen u tijaare oo eh, u maalgeli oo beer intaad u beerto u soo saar oo zakadana uga bixi waa waxyaabaha fiicanee lagu samayn bay kamid tahay zakadana uga bixi u ganacso u tijaare waa kii saxaabadu markay aayaddan maqleen cid alle ciddii agoon gacanta ku haysay yaa nabigu u dacwooday agoontiibay gooni isaga dhigeen agoontii raashinkoodii markii gooni waayo wuu xumaana wuubi markaasaa layidhi haddaad isdhex gashaan wax dhibaataa ah ma leh waa walaalihiin haddaad isdhex gashaan wallahu yaclamu lmufsida min almuslix laakiin isdhexgalkaa qofka khayr uga jeedo inuu iyaga dhaqaaleeyo uga jeedo iyo ka waxba isuga jeeda alla uu kala ogyahay markaa xoolahoodii waa isku darsanaysaan agoontii adood gacanta ku haysay laakiin waad wada cunaysaan waxaa cunku dhib ma leh laakiin iyaga had iyo jeer waxa la jiraan iyaga adiyan waxba kula jirin waay hataa hadduu qofku caydh yahay oona waxba haysanin ujradiisii buu ka qaadan xoolaha agoontuu gacanta ku hayo walaa taqrabuu ha u dhawaanina maalal yatiimi agoonta xoolaheeda agoontu waa kuwa aabbahood dhintay oon waxu shaqeeya lahayn ilaa bilatii u dhowaanshihii mooyaan hiya iyadu axsanu fiicnaydoo u ganacsada u maalgeliya oo sakada uga bixiya xataa yabluqa ilaa u gaadho ashuddahu xoogiisa yeesho waa kaynu soo maray tijaabiya inuu murshid yahay uu wax dhaqan karo oo uu fiican yahay tijaabiya waa kaynu soo maray waa furkayla miiska oofiya iyo walmiisaana miisaanka bilqisti si caadilnimo ah laa nukalifu kuma shaqayn nafsa naf ilaa wuscaha awoodeeda mooyaane miiska iyo miisaanka oofiya oo si fiican u miisa dadka ugu miisa markaa idinku ka miisanaysaan iyo markaad u miisanaysaan ama isku shay ha ahaado waxaad ku miisaysaan marka alla wuxuu leeyahay nafna laguma mashaqeeyo miiska iyo kaylku dee xabadba xabad looma dhigi karo markaad shay ku miiso laga yaabaa inuu wax yari ka dhinaado mis la rabay markaad miisaanta sidoo kale marka waxyaabaha aydaan awoodu lahayn allah idinka dhaafin wey ilan miisaanka boqol boqol ma miisaami karti waxunbaa ka dhinaan kara waufu oofiya alkayla miiska oofiya yowlmiisaana wasanka bilqisi si caadilmaa ah oydaan iyagana dilaalin oo aydaan wax kasta wax ka qaadanin hadda baabili oo kale lows baa lagu iibiya waxay gelinayaan bacay hoosta ka gelin koobada ay kuugu misayaan qaarkoodna intay koobada salka garaacaan bay salka laftiisa yay kuugu miisa waa sidaaso dad badanoo saa yeelaan oo jira laa nukalifu kuma shaqayn mayno nafsan nafna ilaa wasaha awoodeeda mooye macnaa miiska miiska iyo kaylka iyo waxaasoo dhan qof boqolkiiba boqol keeni karaa ma jiro marka waxba dhibaato male idaa qultum hadal markaad tidhaahdaan ama xugum ha ahaado ama markhaati ha caadilnimo sameeya walow kaana haba ahaado kaad hadalka ku leedihiin daa qurbaa qaraabo kuwa saaxiibka haddaad xukun ridayso walow kaa aada xukunka ku ridi qaraabadaadaba adeese caadilmaa ugur haddaad markhaati kacayso walow kaa aad ku markhaati kaci qaraabadaadaba ha ahade ku markhaati kac marka waydaa qultum waxaa soo hoosgeli markhaatigii iyo xukunkii baa soo hoosgeli waydaa qultum markaad tidhaahdaan hadal oo xuguma ama markhaati ah facdiluu caadilnimo sameeya walow kaana haba ahaado ka lagu markhaati kici ama wax lagu xukumi daa qurbaa qaraabo ku saaxiiba wabicahdillaahi ilaahay ballantiisa ofu oofiya ballanta aada magaca ilaahay ku gashaan oofiya ballanta aada bani aadamka la gashaan oo magaca ilahay ku gashaan ila magac ilahay baa lagugu aamini oofi allah ballantaad la gashay oofi allah ballantaynu la galay waa maxay laa ilaha illa allah maxamedun rasuululahi markaynu nidhi yaa inaynu caabudaynaan alla ballan kula galnay oon keligii caabudayno wa bicadillaahi alla ballantiisana awfuu oofiya ballanta aad alla magaciisa ku gashay ama aad allaba la ballantay oofiya daalikum sidaas yuwasaakum idiin dardaarmay bihi shayga rabbikum rabbigiin lacalakum tadakaruuna si aada u waantoontaan rabbukumta waa faacilka daalikum wasaakum waa la garanayaa faacilkii waa la garanaya daalikum sidaas la idiin soo sheegay wasaakum alla idiin dardaarmay bihi shayga lacalakum tadakaruuna si aada u waantoontaan damiirku wuxuu noqon ilaahay waa inaga xaaraam yeelay waana haadaa kan nabiyullaahi maxamedow aada ku taagan tahay siraadii jidkaygii weeye mustaqiiman oo toosan jidkan hadda nabiyullaahi maxamed uu haye waxyiga watabic maa yuuxaa ilayka yaa nabiga in badan baa lagu yidhi waxaa lagu waxyooda oon raaco ku dhaqan jidkaasa wanaagsan jid kale ma jiro nabiyullahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sidaasuu u jeexay xariijin buu saa u jeexay xariijimo fara badanna uu ka garab jeexay wuxuu yihi jidkii siraadiga mustaqiimka ahaa wakaa jidkaana jid walba shaydaan baa taagan jidadka uu shaydaanku taagan yahay waxaa ka mid a ah, qaar dadka wuxuu isu taagay xagga xaaraam cunida qaar wuxuu isu taagay xagga zinada qaar wuxuu isu taagay xagga aflagaadada qaar wuxuu isu taagay xagga dilka intaasoo wadaa mid walba shaydaan baa taagan wakaa jidkii mustaqiimkaa tooska ah oon u leexanayno toobiyaha ah, kaasaa jannada ku geyn allah wuxuu leeyahay waana haadaakanu siraadii jidkaygii weeye mustaqiiman xaalo uu toosan yahay ee fattabicuuhu raaca walaa tattabicuuha raacina assubula wadooyinka qalqalloocan ha raacina oo fatafaraqa uu idinla kala tago binkum idinka can sabiilihi shaydaanku idinla kala tago haddaad wadooyinka qalqaloocan raacdaan shaydaanubaa idin geyno melba meelbuu idinsii gudbino marka u dambaysa meesha uxun buu ku geyn iska ilaaliya tafaraqada faacilkeeda waxaan ka dhignay shaydaanka culimmadu saasay ku fasireen walaa tattabicuuha raacina asubula wadooyinka oo fatafaraqa uu idinla kala tago bikum idinka can sabiilihi wadadiisuu idinkala tago daalikum sidaasu wasaakum idiin dardaarmay alle bihi daalikaha ama bihi shayga lacalakum tattaquuna si aad alle uga baqdaan lacalakum tacqiluuna lacalakum tadakaruuna lacalakum tattaquuna si aad alle u caabudaan taqwada haddii keligeed la sheegoon daaca lala sheegin waa cibaadadii iyo xumaan iska ilaalintii haddii daaca lala sheego daacaduna waa khayr samayntii taqwaduna waa xumaan iska dayntii wey marka tanu allah wuxuu yihi daalikum sidaas yuwasaakum idiin dardaarmi bihi shayga alleh lacalakum tattaquuna si aad alla uga baqdaan oo u caabudaan ilaahay dardaarankan wuxuu inoogu sheegay inaan alle ku caabudno uma aataynaa waan siinay muusa muusa alkitaaba kitaabkii towraad ahaa tamaaman liajli tamaamin taam yeelin cala aladii kii la taam yeeli axsana wanaagsanaa iyo wa tafsiilan kala soo kala saarid iyo kala cadayn likulli shay shay la arko kulligii la cadeeyo iyo wuhudan hanuun kitaabka muuse loo keenay raxmatan lacalahum waxay u dhow yihiin kitaabkaas marka loo keenay rumeeyaan biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa yu'minuuna inay rumeeyaan kitaabka muuse waxaa loogu keenay tamaaman cala lay tafaasiir waxyaabo badan bay culimmadu ka yidhahdeen midkaynu ka dooran waxaa weeye shaygii wanaagsanaa yuu kitaabkanu sii taam yeeli shaygii wanaagsanaaye la aaminsanaaye wadadii fiicnayd yuu kitaabkanu sii taamiyelo sharxi tafsiirkaasaan ka soo qaadanay waxyaaba badan bay sheegeeno qaar waxay idhaheen muxsiniinta yaa la taam yeeli muxsiniinta waxay dhaheen nabi muuse la taam yeeli ka doortay insha allah dhowr kitaab baan ka soo eegay uma ataynaa waanu muuse muuse alkitaaba kitaabkii tawreed ahaa baan siinay tamaaman liajli tamaamin taam yeelid cala ladii la taam axsano wanaagsanaa oo sharcigii wanaagsanaa iyo fikradihii wanaagsanaa yuu kitaabkan utaam yeeli oo kala caddayn iyo wa tafsiilan kala saarin iyo kala caddayn likulli shayin shay la arko kulligii shay kasta oo khalad ku jiray ama la yaqiinay ama khaldami kara wuu kala caddaynaya wahudan hanuun weeye kitaabkaasi iyo waraxmatan raxmad lacallahum waxay u dhow yihiin oo kitaabka nabi muuse loogu keenay biliqaai rabbihim rabbigooda kulankiisa yuuminuuna inay rumeeyaan kitaabkii nabi muuse waka wahaada wahaadaa kan lagugu wahaadaa kan lagugu soo dejiyey kitaabun kitaab weeye anzalnaahu an dejinay mubaarakan oo khayr badan ee fattabicuuhu raaca wataquu alla ka boqo kitaabkan ku dhaqma lacalakum turxamuuna si laydinku naxariiso in badan buu qur-aanku nabiyulaahi tawreed iyo quraanka kariimka isku isku meel ku sheega oo laisku daba sheega ama laisku hor sheegaa in badan waxa weeye aad bay munaasab isugu yihiinoo tawreedi waxay ahayd kitaab weyn nabiga sifadiisana way kasii warbixisay iyo dhaqankiisa iyo meeshuu ka dhalan doonay wixii way kasii dhaqan bixisay marka waa isu munaasab inta badan kan kii nabi muuse wakaa wahaadaa kan lagugu soo dejiyey kitaabun kitaab weeye anzalnaahu aan dejinay mubaarakun khayr badan ee fatabicuuhu raaca wataquu alla ka baqa oo kitaabka ku dhaqma lacalakum turxamuuna si laydinku naxariiso maxaa kitaabka marka loo soo dejiyey an taquuluu lianlaa taquuluu si aydaanu dhihin inamaa unzila waa la dejiyey alkitaabu kutub calaa daa'ifatayni laba qolo oo min qablinaa naga horeeyey wain kunnaa waynu xaaliishaani kunnaa anaguna waxaanu nahay laqaafiliina kuwa halmaansan can daraasatihim akrintooda kuwa kutubtaa halmaansan baana waxaa kitaabkan laydinku soo dejisay inaan u dhihin haddaad mushrikuulcarab tihiin labadaa qole ee naga horreysay unbaa kutub lagu soo dejiyey mana fahmayno anagu luqadooda ma naqaano ma aqriyi karo siyadansaadhi ilan way dhihi karaan labadaa qolaa kutubna lagu soo dejiyey annagana laguma soo dejinin marka meelaan raacno ma leh ma fahmi karno ilan cabri iyo suryaani bay ku qoran yihiin allah wuxuu leey kitaabkan waxaa loo soo dejiyey an taquulu lianlaa taquulu si aydaan u dhihin inamaa unzila alkitaabu kutub baa lagu soo dejiyey calaa daa'ifatayni laba qolo min qablina naga horreysay waa yahuudi iyo nasaara wain kunnaa anaguna inuu xaal yeeshaanay kunnaa waxaanu nahay can daraasatihim kutubtaa aqrintooda iyo dadkaasu waxay aqriyeen laqaafiliin kugu halmaansan fartoodaba ma naqaano wey aw taquulu lianlaa taquulu si aydaanu dhihin low anaa anaga unzila calaynaa haddiina lagu soo dejin lahaa alkitaabu lakunnaa waxaan ahaan lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan minhum kuwa xaggooda labadaas labadaa midna inaydaan dhihin inaydaan dhihin kitaabka labadii qolee naga horreysay baa lagu soo dejiyey mana aqriya naqaano iyo dhinaca kale inaydaan dhihin anaga haddii kitaabna lagu soo dejin lahaa anagaa ka hanuun badnaadnahay sidaa darteed baa laydinku soo dejiyey kitaabka nabiyullaahi maxamed aw taquulu lianlaa taquulu si aydaanu dhihin low anna anagu unzila haddii la dejiyo calaynaa dushayada alkitaabu kitaab lakunaa waxaan ahaan lahayn haddaa ka hanuun badan minhum kuwa marka allah wuxuu leeyahay faqad jaakum daad saadihi lahaydeen faqad jaakum uba idin yimid bayinatun markhaati cad baa idin yimid rabbikum rabbigiin iyo wahudan hanuune wa raxmatun raxmad haddaad dhihi lahaydeen annaga kutubna laguma soo dejinin ee qoladaa naga horreysaa lagu soo dejiyey iyo haddaad dhihi lahaydeen haddii kitaabna loo soo dejiyey annagaa ka fiicnaan lahayd waa kan laidinku soo dejiyey haddaba wuu idin hor yaalla bal waxaad hadaladii aada dhihi lahaydeen faqad jaaakum wuu idin yimid bayinat xujo cad oo min rabbikum rabbi kaato nabiyulahi maxamed loo dhiibay iyo wahudan hanuuni waraxmatun raxmad qur-aanku waa hudan warama aqriskiisa waa raxmad macnihiisoo la fahmo waa raxmad in lagu camal falo waa raxmad faman adlamu faman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan miman axad kadaba beeniyey biaayaat illaahi ilaahay aayadihiisa wasadafacnaha cariyaa ka dulmi badan qur-aanka kariimka ah qof ka jeedsaday cariyaa ka dulmi badan hadda saxaabadu xadiidka ninbaa abu hureyre oo kale iyo cabdullaahi bin cumariyo ninbay xadiid u sheegayaan qaala rasuululahi bay dhihi markaasuu dhihi hebel ba saasuu lahaay markaasay dhihi war qaala rasuululahi baan kuleeyahay adni hebel baa saale baad leedahay macnaha waxaan ka wadnaa qur-aanka hadda waktigan xaadirkaan jooga qur-aanka kariimka iyo xadiidka rasuulka wax la barbardhigi karaa ma jir oo nin haddaad u sheegto tira war ayadu sidanay leedahay wuxuu ku dhihi anaga madhabtayadu sidan ma aho ku dhig sheekh hebel saad noo fidi oday hebel baaba dhige waradee taa iska dhaafo qur baa ka dhaho sidan leh bal ka may anaga caqiidadaydu sidaa ma wayna haysataa midaasi ogow beri meel qorile layidhaha aan tegey baan mar horan inaan sheega waan u malayn wiil reerka ah yaa aadaana habeen badhkiina asalaatu khayru minanm buu yidhaah subaxiina asalaatu khayru minanm waraan u sheegay waxaan ku edhay ku yimid iyo wixii baan u sheegay asalaatu khayru min anoomta in bilaal ku daray oo nabigu u saxiix yeelay sheegay marka ka horan bay adeer ku jirtaa baan idhi aadaanku asalaatu khayru min anoomta markaasuu yidhi <laughs> wuxuu yidhi war anagu shaaficiyaanunahayt iska dhaqaaq <laughs> war dee amba shaaficiyaanahay xadiid maaban kuu sheegay waa sidee shaaficiye maxaa meesha marka wayna haysataa ogow qur-aankii waa kan aniga caqiidada waa sidaasuu ku leeyahay allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala faman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan miman axad kadaba beeniyey biaayaatillaahi ilaahay aayadihiisa beeniyey wasadafa canhaa ka jeedsaday oo inuu barto ama ku camal fala diiday sanajiye alla waan abaal marinaynaa buuri alladiina kuwa yastifuuna ka jeedsaday can aayaatina aayadaha yaga suu-al cadaabi cadaabka ugu xun baan ku abaalmarinayn aayadaha qur-aanka ninka diida axaadiista nabiga ninka diida nabiyullaahi maxamed wadadiisay ka jeedaan cadaab baa u yaala sanajii waan abaal marinaynaa buu alla yidhi alladiina kuwa yasdifuuna ka jeedsada can aayaatina aayadaha yaga su-aal cadaabi cadaabka ugu xun bisababi maa shay sababtii baa loo cadaabay kaanuu ahaan yasdifuuna ay ka jeedsadeen haddii waxa weeye mastarnimadaasaan diidanahay bisabab bisababi kownihim saadifiina wey maadaa shay sababtii kaanuu ay ahaa yasifuuna kuwa ka jeedsada xaqii wallahu subxaana wa tacaala alam